alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaam abu lxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah baabu bayaani ana awala waqti اlmaqribi cinda guruub shams wuxuu ku saabsan yahay caddayn iyo bayaan ana awala waqti lmaqribi maqribka waqtigiisa ugu horeeya awalkiisu waxaa weeye cinda guruubi shamsi qoraxda markay dhacdo taasna ijmaac weeyaanoo khilaaf kama taagna naska xadiidkuna waa ku cadyahay wuxuu khilaafka ka jiraa bayna alfuqahaa aakhiru waqti lmaqrib maqribka waqtigiisa aakhirka ah u dambeeya u ku dhammaado taasay culimmadu isku hayaan oo shafaqa axmarkaa ama midabka guduudan ilaa uu ka dhaco intaa maqribka inuu joogaana u badan axaadiistana ay tusaysaa daahirka xadiista oo saasaa u badan bacdu ahlilcilmina waqtigu intaa waa ka yeeryahay ayay yidhaahdaan oo in laga aadaamo laga aqimo oo laga weysaysto oo saddexdii ragcadood laga tukado waxay ka dambay maqrib waqtigiisa waa dhammaaday sidaasay qabaan shaaficiyadaaba ka mid a ah. marka sida aad moodaa xadiista inay u xoog badan tahayna waa sida jamhuurtu ay qabto maxaa yeelay nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa soo aroortay inuu ku tukaday maqribka suurat almursalaat waxaa soo aroortay suurat duur inuu ku tukaday waxaa soo aroortay suurat dukhaan inuu ku tukaday waxaa soo aroortay intaasoo dhan suurad ka dheero suurat alacraaf kama fi saxiixayn intaba way soo aroortay marka waqtiga maqribka inuu dheer yahay baad garanaysaa marka oo ilaa iyo midabka guduudan ee axmarka ah markuu dhaco markaasaa maqrib waqtigiisa dhammaaday qaala xadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa xaatim huwa bnu ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salamata bn اlakwac radia allahu canhu waardaah ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih waslama kaana yusali lmaqriba maqribkuu tukan jiray nabigu idaa garabat ishamsu qoraxda markay dhacdo wa tawaarad qoraxdiina ay qarsoonto bilxijaabi xijaabka ay ku qarsoonto araggeenna innaga wixii xijaabkaa naga qariyo oy qarsoonto oy naga libidho markaa weeyaan qolo walba marka araggooda iyo makaankooda iyo meeshay joogaan baa la ictibaarona la fiirin halkaas markay qoraxda ay kaa qarsoonto oy dhacdo ayay maqribkii bilaabanaysaa walow qolo kaleba maalin ha u joogto وxadaثna mحamed بن مهrاn الrازي qال xadaثna الوليد بن مسلم qال xadaثna الأwزاaعي qال xadaثnii أbu النجاشي xalaan soo maray mawlى rاaفع بن khadيiج buu ahaa qaala samictu rاaفع بن khadيiج baan maqlo yquulu leh kunaa نuصليi waxaan tukan jiray almغربa mغربka maca rasuuli الlaahi salى الlaهu عalيه waسلم nabiga maciisa fayansarifu أxaduna midkaana ayaa gadoomi jiray wainahu layubsir asagoo arkaya mawaaqica nablihi leebkiisa meelahay ku dhaceen oo markuu salaada maqribka ka baxo leebkii la gano meesha uu ku dhacay waa la arki karay waa la arki karay macnaheeduna waxaa weeyaan in maqribkii markii salaada qoraxda ay saa u dhacdayba in la galay oo la tukaday marka iftiinkii on weli baabi'in ayaa maqhribka laga baxay weeye waxadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali qaala akhbarana shucayb ibn abi isxaaq adimishqiyu qaala xadaana awsaaciyu abu camr awsaaci qaala xadaana abu najaashi xadaanii raafic bnu khadiijin qaala kuna nusali maqriba binaxwihi baabun waqti lcishaa wa taakhiiruhaa cishaha waqtigiisa iyo in la dibdhigo waxaa afdala in la dibdhigo lowda mashaqa haddayna mashaqo jirin oo dadku ay culays iyo mashaqo ayna ku ahayn saasuu nabigu calayh salaam noo caddeeyey waqtiga ugu fiican in la dibdhigo oo ilaa la gaarsiiyo muxuu ahaa ululeyl afar saac oo kale inahu la waqtuha baan arki doonaa waqti u fadli badan wey laakiin watigii faadilkahaa <clears throat> waqtigii fadliga badnaa <clears throat> waxaa looga tegayaa oo waqtiga mafduulka loo aadayaa in rafcu lxaraj wixii mxuuaha mashaqo iyo culayska dadka laga kor yeelo haddii maalintii dadku ay iska mashquulsanaayeen oy shaqaysteen oo hawl iyo culays uu jiray in habeenkii ay halkaa gaadhaan culays bay ku tahay walidaalika nabiga calayhi salaam markay soo degdegaan dadkana waa dedejin jiray cishaha markay dib dhacaanna waa dib ridi jiray qaala xad waana mari doonaa waxadaanaa camru bnu sawaad alcaamiriyu xarmalatu bnu yaxya tujaybiyu qaala akhbaranaa ibn wahbin cabdullaahi bn wahbi almasri qaala akhbaranii yunus wabnu ziyaad yunus ibnu nacam aleyligii weeyaane in badan soo mari jirre ibnu shahaab buu ka wariyay an ibni shahaabin ahbarahu qaal ahbaranii curwat bnu zubayr yaa i warramay ibn cawaam ana caaishata zawja nabiy sala allahu aleyh wasalam qaalad waxay tihi ictama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga ayaa wuxuu dibdhigay leylatan habeen min alayaali ka mid a ah bisalaati cishaa salaada cishaa ayuu dibdhigay dib buu udhigayoo waktigii uu dadku markay waaga hore ay tukan jireen yuu dib oga dhigay wahiya cishuhuna allatii waa midda tudcaa lagu yeelay lagu magacaabo alcatama catamana waa la dhahaa cishana waa la dhahaa oo ah alcishaa waa ism islaami ah oo min bacdi salaati alcishaa laakiin catamada waxay u yaqaaneen dadka u yaqaanay oo xilliga geela uu soo xaroodo ee la maalo oo amin dambe ah, ayay magac oga dhigeen falam marka waa min baab yani dadku in lagu fahansiiyo un wey in laakiin aan catama la dhihin oo mashhuur aana noqonin oo magacii cishaa aan iska dhaafin waan arki doonaa in arrintaa laga fiican yahay ceshahaasaa la isticmaali laakiin marka qaarkood si loo fahmo dadka aan marka aan aqoonin ayaa catama loo dhahayaa falam yakhruj rasuul llahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaam ma soo bixin gurigiisii buu ku jiraa oo masjidka kaba dheerayno ku dhegan xataa qaala cumar bnu lkhaaab ilaa cumar bnu lkhadaab buu ka yidhaahda radia allahu canhu naama nisaau wasibyaan nabigii buu u baaqayaa u dhawaaqayaa haweenkii iyo caruurtiiba way saaxdeen illa la tukan jireen wayla tukan jireen marka haweenkiina iyo baa saaxday nabi allow kaale noo soo baxona tuji wey macnaha saasuu ka wadaa fakharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa soo baxay faqaala wuxuu yidhi liahli lmasjid dadkii masjidka ku jiray ee salaada sugaayey xiina kharaja calayhi markuu u soo baxay wuxuu nabigu ku yidhi maa yantadiruhaa xilligan cishaha ma sugaayo axadun qof oo min ahli ardi ehlu ardaha kamida ayrukum idinka aan ka ahayn saasuu nabig sal la alay wasalam wadalika qabla an yafshuwa alislaam intuuna islaamka faafin fi naasi dadka ku dhex faafin bay ahayd islaamku waa yaraa marka intii maanta salaadda cishaa inta sugayso idinkan un weeyaan maanta saasuu nabig alay isalaatu wasalaam middaan marka wuxuu uga dhigayaa nabiga bishaaro iyo inay ogaadaan intaa ay fadhiyeen ay salaadda cishaha sugaayeen ajirkii salaadda u socday ajirkii salaadda u socday wax la leh ajirkaasna ma jirto marka waa fadiilo ilaahay inagu fadilay oo dad kalena uuna siinine ogaanteeda lahaada marka xanuunkii iyo daalkii iyo daahidii intaba waxay ku iloobayaan bishaaradaa cadiimka ahe ayaga ilahay uu ku fadilay ee wax lala uusan jirin nabiga ugu bishaarayey calayhi salaatu wasalaam zaada xarmadatu fii riwaayatihi qaala ibnu shihaab wadukira lii waxaa la ii sheegay ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala inuu yidhi wamaa kaana lakum munaasabna iniima aha an tanzuruu inaad ilxaaxisaan rasuulallaahi sala allah alay waslam aad ku ilxaaxisaan calaa salaati salaada inaad rasuulka salaada ku ilxaaxisaan oo noo soo baxo waqtigii daahday la dhaho aad dahdaan munaasab ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam imaamu muttaqiin weeye wuxuu ku jira iyo hawluhu ku jirana waa arrimo uuna dan iyo caam iyo maslaxa iyo cudurdaar buu lahaa marka inaad ku ilxaaxisaan waa ina arkaa inaad fadhidaan gurigiina waa ku dhegan yahay masaajidka nabiga calayh salaatu wasalaam shuqlun shaaqilun waxun baa nabiga calayhi salaatu wasalaam mashquuliyey oo daahiyey arrimahaasi ama arrimo guud oo caam aadan ama cudurdaar u gaar ah inaad marka salaaddii aad igu ilxaaxisaan oo aad igu soo isoo kicisaan ma aheen ma aheen taasuu nabiga ku ircanaantay wadaaka arrinkaasna nabigu wuxuu leeyahay xiina saaxa cumar bnu khadaab markuu dhawaaqay cumar markuu dhawaaqo oo yidhi naaba nisaa wa sibyaan tii nabiga daba joogaa sala allah aleh waali wasalam lagu arkaa rasuulka alayh salaam <clears throat> waxay la mid tahay midii taraawiixdii oo kale oo salaadii taraawiixda markuu saddex habeen nabiga masaajid ku tukaday saxaabada ay ogaadeen la tukadeen habeenka afaraad ma soo bixin markaasay saxaabada qaarkood albaabkiisa garaaceen oo quruux ku tuurtuureen oo ay aad u bulaameen oo markaasuu nabiga alayh salaam igama qarsooneen wuxuu yidhi igama qarsooneen inaad masaajid ku jirtaan waxaan ka baqayba inaan ugu farad yeelo salaadii sunadaheed ee taraawiixdeed waajib bana niga dhigaa ka baqayoo arrintaasaad maarata iskugu timaadeen eedadow isku kalifa camalka waxay aad kari kartaan guryihiinana ku tukada waa kii nabiga sala اlah alay slam u dhihi jiray qala xadaanii cabdlmalik ibn shucayb bn leyfi qala xadaanii abi can jadii can cuqayl can ibni shihaab bihada islam mila walam yadkur qowla zuhriy wadakara lii wamaa bacdahu wadukara lii wama intaa dambe ma sheegin inta dambe ee iska tacliiqa ah qala xadaanii isxaaq bn ibraahim wa muxamed bnu xaatib kilaahumaa can muxamed bn bakrin xaa qaala xadaanii haarun bn cabdlahi xadaana xajaaj bn muxamedi xaa qaala xadaanii xajaaj bnu shaacirin wmuxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaaq wa alfaadu mutaqaariba saasuu leeya muslim alfaadooda waa isku dhadhowdahay qaaluu jamiican waxayse dhaheen dhammaantood can ibni jurayj bay ka wariyeen cabdilmalik ibni jurayj qaala akhbarani almugiira bnu xakiim can ummi kulfuum binti abi bakr annahaa ahbarathu waxay u sheegtay can caaisha iyadoo ka warinayso yay muqiire u warrantay qaalad waxay tihi caaisha radia allaahu canha actama annabiyu sala allah aleyh wasalam nabigaa wuxuu dib u dhigay daata leyla habeen salaaddii cishaha xataa dahaba caamatu leyli caamatu leylka waxaa loo wadaa ee kaiir min saacati leyl in saacadaha leylka habeenka ka midooda badan ayuu nabiga dib yaa tegey ee ma caamatu leyl iyo akaru leyl baa tegey maaha waxay culimada isku waafaqsan yihiin inuu waqtulikhtiyaarka wixii nisfuleil ka dambeeya inuu dhammaaday marka nisfu leyl baa ugu badneed intuu nabiga u sheegay cishaha ulu leyl ilaa nisfu leyl ayay ahayd marka haddii la yidhahdo caamatuleyl macnaheed waxay noqonaysaa habeenka niskiisa inuu ka daahiyey nabigoo dib oga sii dhigay taas dhex diira ma jirto marka caamadan maanta waxaa loo jeedaa saaca kaiiru minhu saacadaha habeen ka midoo badan ayuu nabigu yaa tegay aa tegey saacadahaas badanna kama dhigna in inta hadhay ay ka baaratay ee badan tahay ma aha wa xataa naama ahlu masaajidka ehelkiisi baa saaxday sugidii nabiga ay sugaayeen baa ku daaday markaasay saaxdeen jiibka asagaa lama sheegin marka qaabkay tahay ma dhinacbaa ma fadhibaa sida badanna dee masjid salaad la sugaayo fadhigaa unbaa lagu sugaa jamaacada iyo imaamka halkaas marka culummada ka hadlaaya waysada iyo hurdada markay ka hadlayaan ma burisaa waa masale ay ka hadlaan oo fii nawaaqid alwuduu waxaa ka mida annawm hurdadii baa ka mida hurdadaa marka waa tee waa mid istiqraaqa ah. ee qofku uunan garanaynin haddii wax ka soo baxeen iyo haddii kale ama dhinaca u jiifo ama fadhiyo ha fadhiyo haddaad dhinac u saaxatood laakiin iska warhayso xiskaadii unan aad u tegin oo weysadii inayna kaa burin aad ogtahay dhibaato salaadii weysadii waa kuu jirtaa way kuu jirtaa <clears throat> amaa hurdada qofka uunan garanaynin xaaladiisa alalad iyo qarow iyo huriye iyo waxbuu arkay qofka asaga waa inuu weysaysto lianna weysadu hurdadu waa madinat lxada madinat lxada weeye xada iyo waysada inay kaa burtay bay aana u tahay oo loo malaynayaa ee hurdada laftirkeedu xada iyo wayse burin ma aha waysada ma buriso hurdada laftirkeedee waxaana burinaysa waxaa weeye cabsida laga qabo amay xada iyo waysadii wax kaa buriya uu kaa imaaday walidaalika ayay shaaficiyadu yidhaahdaan salka dhulka hadduu qofka ku hayo oo uu yahay mutamakin maqcadahu filardi uu yahay dhulka sidan u saaro waysada kama burinaysa liannahu cabsidii meesha waa ka baxday oo waa ogyaha waysadiisa inaan burin manaa saasa dhehen ayib ataa naama xataa naama ahlulmasjid baa saaxday uma kharaja fasallaa nabiga calayh salaatu wasalaam baa kadib soo baxay markaasuu rasuulka calayh salaam salaaddii tujiyey faqaala wuxuu yidhi inahu cishaha lawaqtuhaa ama inahu xilligan lawaqtuhaa cishaha waqtigiisi wey waqtigii fadliga badnaa weeyaan in dib loo dhigo lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaana ka baqaynin calaa ummati ummadayda laakiin nabiga alayه الsalaam yatruku اlfaadil ila اlmafduul khawfa اlmashaqa isaga oo ka baqaayo ummadda culays inay ku noqoto yaa wixii faadilka ahaa ee fadliga lahaabu intuu ka tago yaa laga fadli badan yahay buu sameyn rasuulka alayه الsalatu wasalaam waajib loogama tagaayo ee waxaa weye cibaadadii sunadaheed baa sii kala fadli badan sii kala fadli badan in markaa ummadiisa ayna culays ku noqonin taasuu nabigu u yeelay calayh الsalaatu wasalaam waan soo ogaanay raxmadiisa ilahay baaba sheegay subxaanah inuu nabigu ahaa raufun raxiim ummadiisu aad iyo aad ugu naxariisan jiray wixii culays ku keenayo dhanna waa ka iska ilaalin jiray ummadiisa ummatii in badan buu ku celceliyey rasuulka wa fii xadiidi cabdirazaq lowlaa an yashuqa calaa ummatii ummadayda inuu dhibo haddaana ka baqaynin siwaaga iyo rumayga iyo cadayashada waa ki dhihi jiray haddaana ka baqayn ummadayda inuuna rumayga uu waajib intu ku noqdo culays ku noqdo waxaan amri lahaa inay rumaydaan mar kasta ay weysaysanayaan ama ay salaad gelayaan waxadaanii zuhayr bnu xarb wa isxaaq bn qaala isxaaq akhbaranaa waqaala zuhayr xadaanaa jariir can mansuur can alxakam can naafic can cabdillaahi bni cumara qaal makahnaa daata laylatin habeen baan waxaan nagaanay masaajidka gudihiisa nantadiru rasuula allah annagoo nabiga sugayna calayhi salaam lisalaati alcishaa salaadda cishaa alaakhira dambe fakharaja ilaynaa waa noo soo baxay nabigu xataa dahaba ulufu leyl habeenka saddex meeloodoo meel markay tagtay aw bacdahu ama ka yar dambe oo nisfuleyl aan weli dhaafin meelahaasu soo baxay nabigu calayh salam afar saac iyo ilaa lix saaca la gaarin falaa nadrii ma ogina shayun wax inuu shaqalahu mashquuliyey fii ahlihi wax reerkiisa ku saabsan inuu ku mashquulay aw hayru dalika ama arrimo kale ma garanayno laakiin nabigu waa daahay sala allah alay slam habeenka ah gurigii buu ku mashquulo ka daahay fa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi xiina kharaja markuu soo baxay innakum idinku latantadiruuna waxaad sugayseen salaatan salaad maa yantadiruha uuna sugaynin ahlu diinin wax diin sheegta oo hayrukum idinkaan ka ahayn wax diin sheegta oon idinka ka ahayn oo maanta caawan xilligan taagan oo salaad sugaaya ma jirto ku bishaaraysta fadli iyo dheeraadba inay tahay inta aad fadhideenna ajir baa inay socdoo waa ribaat nabiga wuxuu ku tilmaamay calayh salaam waintidaaru salaati bacda salaat fadalikum ribaat markaad gurigaada ka imaato soo weysato oo masaajidka fadhi intaas malaigta ku duceynaysa oo kule allahuma kfir lahu allahuma arxam lahu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu ilah u naxariiso u dambi dhaaf malaigtay ku duceynaysa walowlaa an yafqula calaa ummatii buu nabigu yidhi ummaddayda haddaana ka baqin inay ku cuslaato la sallaytu waxaan tujin lahaa bihim ayaga haadihi saaca saacaddan afar saac shan saac cishaa uma amara almu'adina mu'adinkii buu amray fa aqaama salaata salaaddii buu aqimay wasalla waa tukaday lean mu'adinka aadaanka isaga xor u ah xilliga waqtiga markii la gaaro laakiin aqimka iimaanku ku xidhan yahay iskama aqimi karo ilaa iimaankii uu idmo ogolaado ma aqimi karo waxadaanii muxamed ah, hadduu aqimo haddii uu daaha ka waran ama maahe la sabri waayo ama meeluu ku dhibcayba la waayo xaalkiisaba laga herwahayn waayo idankiisa la ogaan waayo waa la iska tukan karaa markaa dadkii haddii jamaacadii ayna arrintaasi culays ay ku noqoto xadiidka cabdiraxmaan bin cawf imaamka uu noqday ayaa u daliila nabigana calayh salaam wuxuu yidhi asabtum aw axsantum asabtum wa axsantum waad wanaajiseen salaaddii bay nabiga soo gaarna iska tukadeen markaasuu nabiga ku xidhay oo ragcad weliba dhaaftay salaaddii subax waa kii ammaanay rasuulka calayh salaam marka idanka iyo ogolaashaha imaamka haddii la ogyahay ama inuunan xasaasiye iyo waxba unan caro iyo khilaaf ka imaanaynin waxba dhib ma laha waqtigii haddii la gaaro oo isagana uu idmo ama idan caama ama idan khaasa laga haysto waxadaanii moxamed bnu raafici xadaana xadaana cabdrazaq akhbarana ibnu jurayjin qaal akhbaranii naafic xadaana cabdullahi bnu cumari cumar ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam shuqila waa la mashquuliyey canha cishihii leylatan habeen fa akharaha dib buu u dhigay xataa raadnaa ilaan ka saaxanay fi masjid masaajijka uma stayadnaa waan toosnay uma raadnaa waan saaxanay uma stayqadnaa waan toosnay uma kharaja calayna marka hurdadaasi waa hurdo aan weysada burinaynin ama maahe way weysaysteeno weysadii lama sheegin liannahu shay maxmuudo la ogyahay wey in laga weysaysto hurdada waa la yaqaanay xadiidkii safwaan binu casaal fi saxii muslim waa kii ka hadlaayey masx al khufayn markaa ku soo marray walaakin min nawmin waqaa'itin wa bawlin waa kii maray xataa raqadnaa fi lmasjidi masaajidkii baa dhex uma stayqadnaa uma raqadnaa uma stayqadnaa uma kharaja calayna rasulla nabigaa noo soo baxay calayhi salaatu wasalaam uma qaala wuxuu yidhi laysa axadun qof ma jiro min ahli ardi ahlu ardaha oo dhulka degan alleyla caawa oo yantadiru salaata salaada sugaaya hayruku midkaan ka ahayn taasuu nabig alayh salatu wasalaam masjidka marka qofka haddii hurdo qabato inuu iska yar saaxan karaan waa laga qaadan oo masaajidka maxal cibaadada ahaadee in lagu nastoo laskaga saaxdana waxba dhib ma laha saxaabada waa saaxan jireen masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood ayagoo reero leh ayay iska qayluushada iyo iska seexan jireen cali bin abi aalib radi allahu canhu xadika bisaxiix ku sugnaa laakiin gurigiisa intuu ka yimid markii caayoy xoogow gabadhii faadimaheeda uu qabay isyar qoomeen laakiin masjidka imaadee saaxday safwaan ninkii la dhihi jiray ibnu umaya isagoo masjidka dhex jiiba waa kii go' laga xaday isagana ninkii gacanta la gooyey tuugaa intii la qabtay cabdulaahi bn cumar radi allahu canhu qisadiisa iyadana mashhuurkaheed masjidku saaxan jiray laakiin marka ay hooyada intuu arkay nabiga uu yidhi inama rajul cabdun saalix rajulu saalix hadduu salaatuleil tukan lahaa wuu ficnaan lahaa marka axaadiis badan baa sheegaysa laakiin in maxal hurdown loo imaado laga dhigo oo ay dadku ay cibaadadii dadka cibaadaysan ay ku dhibaatoodaan ama masaajidka nadaafadiisa ay ku hallowdo ama amnigiisii iyo ahaa e, dhibaato ay soo gasho oo laga baqo inay dad aan wanaagsaneen arrimo noocaas oo waa masaalixda caamka ee masaalix mursala weeyaan laakiin asalka masalo way bannaan tahay ah, markay cillo kale iyo wax kale uunan imaanin faqaala wuxuu yidhi anas ahara rasuulu llah nabiga wuxuu dibdhigay calayh salaam alcishaa cishihii daata leyla habeen habeenada kamida ilaa shadrileyl habeenka niskiisa laga gaaro aw kaada yadhabu inuu tago oo dhammaado shadruleyl ayuu ku sigtay waa iska taqriibi uma jaa kadib buu yimid nabiga calayh salaam ululeyl waa soo maray marka un taqriiban wax taxdiida lama hayo nisuleyl laakiin iyo aakhirka lama gaarsiinin uma jaa waa yimid faqaala markaasuu wuxuu yidhi nabigu ina dadkii qad salloo way tukadeen wa naamu way saaxeen haddii masaajid kale ay jirto masaajid kale ku taale masaajid kale masjidu bani salama iyo masjidu quba iyo masjidulijaaba iyo mid nabiga xilligiisi masaajid kalea jiray wuxuu masaajidka nabiga calayh salaam ee masjidu nabawi uu jiro ayay xaafadaha iyo cawaaliduna masaajid lahaayeen ina annaasa qad salluu way tukadeenoo wanaamuu way saaxdeen sallow wanaamuu wainakum idinkuse lam tazaaluu kamayna zuulin fii salaati inaad ku jirtaan qof salaad ku jira oo kala lamidtihiin ma ntadartum salaata intaad salaad sugaysaan wahada min fadli illaahi calayna waa fadliga ilaahay oo ummadda uu siiyey ayagoo iska fadhiyo in ajri ay helayaan kol hadday niyadooda ay tahay salaaddii kale ku suga qaala anas wuxuu yidhi kaanii andur inaan arkaad i moodaa ilaa wabisi khaatamihi fargashigii nabiga calayhi salaam cadideedii min fidatin fiduu ka samaysnaa faska meesha yare ee fargashiga inta yare kudhex jirta ayaa la dhahaa fas fiduu ka samaysnaa waka way dhalaalaysa wacadeed wa abyusalayo bidixda isagoo tilmaamayo bilkhinsari weliba faryarada ayuu kar u qaaday faryaradaasay ku jirtay nabiga cala salaam khaatumtiisa fagashigiisa bidixda iyo midigta labadaba way soo aroortay labadaba in la gashan karo markii ay dhaheen nabiga dacwadiisii iyo diintii uu rabay inuu gaarsiiyo caalamkoo idil oo wuxuu ka gaari waayey uu saxaabadiisa warqad ugu dhiibayo risaalo iyo balaaq dadkii dacwada diinta la gaarsiinayo ila balliq maa unzila ilayka min rabbika nabiga la yidhi gaarsiin baa layidhi kaafa buu rahaayo dadkoo dhan baa nabiga loo soo diray calayhi salaam markaa taasuu markaa sal al slam warqada inuu qora damcay saxaabadana u dhiibo qaar ka midoo meel walbaba manduub iyo ah, mursal qof la diraayo ayuu u diray markaase waxay dhaheen raggii khibrada lahaa ee saxaabada ahaa ee ka warhaya cajamka iyo boqoradii iyo madaxdii xilligaa jirta haddii faris yihiin haddii ruum yihiin haddii xabash iyo maqawqas eh, eh, mxuu ahaa ahbaada qibdiyiintii masaaridi waxaa la yidhi inahum laa yaqra'uuna ilaa makhtuuman warqad aan shaabadaysnayn ma akriyaan waraqadaa shaabadaysnayn oo markaa qoraalka ay fiiriyaan rasmi aan ahayn oon shaabad lahayn maba akriyaan markaasuu nabigu samaystay calayhi salaatu wasalaam muxamedun rasuululah buu ku qoray sidaasuu ku shaabadayn jiray xadaanii xajaaj bnu shaacir qaal xadaana abu zayd saciid bnu rabiicin qaal xadaana qura bnu khaalid can qataada can anas bn malikin qaal nadarnaa rasuul allah nadarna manaa intadarnaa wey hal yanduruuna oo kale wey yantadiruun nadarnaa rasuul allah nabiga waxaan sugnay leylatan habeen xataa kaana ilaa uu ahaaday qariibun min nisfileil nisfileil wax u dhow uma jaa markaasuu kadib yimid fasalla waana tujiyey uma aqbala calayna biwejhi wejiguuna soo qaabiliyey sidaasay daabigiisa nabiga aheedoo markuu salaadda ka baxo jamaacadu soo qaabili jiray fakaannamaa andur inaan arkadii moodaa ilaa wabiisi khaatamihi nabiga fargashigiisa cadideediiy dhalaalkeedii fii yaddii gacantiisa isagoo ku jira min filatin buu ka samaysnaa faryaradiina ku jirtay waxadaanii cabdullahi bnu sabaax alcaaar qaala xadaanaa cubaydllahi bnu cabdilmajiid alxanafiyu قال xdثna qرة بhda الاسناaد وlm ydkr ma أqبل عlayna بوجهه وxadثna أbu cاamir الأشعري وأbu كرayb qاl xadثna أbu sاmة عن burayد عن أbi burdةa عن أbi muسى الأشعري رضي الله عنه qاal kuntu waxaan ahaa أna وأصxاabi abu muسى wuxuu leeyay aniga asxaabtaydii اladiina qadimuu macii fi safina doonta ku yimid asxaabu safina la dhihi jiray oo nimankii u hijrooday arض الxabشha ee marka horeba maka ka tegey ee uu jacfar hogaaminayey iyo niman reer yamaneedoo abu muuse alashcari iyo nimanay walaalo yihiin kamidahoo doon ay saaraayeen ayagoo xaqiga nabiga u soo socda oo raba madiine iyo meelaha yambuco inay ka soo galaan raba intii baddii ku kacday hirkeedii ku kacay siay u waday ardulxabash ku tuurtay kadib deedna ay soo dhaweeyeen walaalahoodii kale ee uga horreeyey jacfar iyo ay soo dhoweeyeen oo dhaheen nabigaa halkan noo soo dira wada joogno waa dambe sanadkii toddobaad ee hijrada khaybar markii la qabtay ayagoo weli la qaybinin yaa ayagoo socda ay imaadeen sanadkii toddobaad ee hijrada waa kii nabiga calayh salaam uu qayb ka siiyey haniimadii khaybar uu qayb ka siiyey oo kusoo dhoweeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam asaabu safiina la yidhaahdaa waxay ku murmi jireen annaga nimankii muhaajiriinta ahaa ee cumar iyo radia allahu canhu ee xooginka dheer iga fadli badan oo nabiga calayh isalaatu wasalaam baan soo raacnay oo madiinaan intaan sii joognay markaasay haweenkii gabdhihii hijrooday qaar ka mid ahoo yaa ka caroon jiray arrintaasoo nabiga ku dacweeyeen calayh salaam markaasuu nabiga alay slam wuxuu laba hijraan idinku leediin laba hijro marna ardulxabash ay u jirateen kolla madiina kuwii marka ka mid ahaay asxaabu safinadu waa kuwaas wuxuu leeyahay abu muusa alashcari kuntu ana wa asxaabii aladiina qadimuu macii fi safiina doonta ku yimid nuzulan waxaan deganayn fii baqiici budxaan togaa budxaan la yidhaahdee madiine mare ee dilxulayfo iyo xaggaa soo mare ee waadigu caqiiqna waa la yidhaahdaaye baqiiceeda baqiicu waxaa weeyaan waa meesha toga uu ka daaco daacada ahee macnaha togaa weyn ay socda meel waxaa jirta gaararkiisa ahoo iska yar maarata bacaada halkii bay degeen wa rasuululahi sal allahu aleyh wasalam nabiguna bilmadiinati madiine gudaheeduu degayoo jooga ayagana duleedkaa koray degeen fa wuxuu ahaa yantaabu rasuul allah nabiga calayhi salaam waxaa ku moorkaysan jiray cinda salaati lcishaa cishaha salaadiisa agteeda kula leylatin habeen kasta nafarun minhum yantaabudaa faacilkeeda wey nafarun baa ku moorkaysan jiray oo minhum saxaabada ka mida ilan ma soo wada kici karaan hadba koox baa cishaha lasoo tuka nabiga calayh salaam kooxda kalena raxligii iyo meeshii la deganaa bay sii joogayaan qaala abuu muusa wuxuu yidhi fawaafaqnaa rasuul allah rasuulka calayhi salaam baa soo waafaqnay ana wa asxaabii anigiyo asxaabtaydii habeenkaasi moorkadoodii iyo toogadoodii xilligooda u ahaa ayaa soo kacnay oo nabigaan u imaanay habeenkaanagii walahu alxaal lahu uu sugnaaday nabigu bacda shuqli qaar xoogow mashquul ahoo fii amri umuurihiisa uu ku mashquulsan yahay yaan habeenkaa la soo kawsannay habeenuu nabiga mashquulsan yahay oo cishaa uu dibdhigay ayaan u imaanay annagu xata actama bisalaa salaadii buu dib u dhigay xataa abhaara leylu intasafa leyl ilaa habeenkii ka kala bartamay abhaara leylu ee habeenkii uu ka bartamay bartamaha habeenka laga gaadhay uma kharaja rasuul llah kadib buu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam fasallaa bihim saxaabada buu tujiyey falama qadaa salaatahu markuu bogay qaala liman xadara dadkii soo xaadaray wuxuu ku yidhi calaa rislikum tartiibtiinna jooga ha kaxinaya bal waba waa nii bishaareen ucallimukum waa ina bari abshiru bishaaraysta ama ina bari fariista wa bishaaraysta buu nabiga alayh salaam khayrka iyo wanaagga aad caawa hesheen ku bishaaraysta ana min nicmat illaahi ilaahay galladiisa ee nicmadiisa waxaa ka mida calaykum korkiina uu inagu galladaystay annahu laysa min annaas dadka ka mid ma aha axadun qof yusallii tukanaya haadihi saaca xilligan hayrukum idinkaan ka ahayn aw qaala maa sallaa haadihi saaca ma tukanaayo axadun hayrukum idinkaan ka ahayn intaasna waxaad ku jirteen ajirkii salaada xilligana salaad baad tukanaysaan marka dadkii kale xilli aynan cibaadaysanaynin baad cibaadaysateen saxaabaduna waxay ku tarjami jireen ajirka iyo sidii loo kala ajir badnaan lahaa iyo cibaadada sidii loo kala badin lahaa marka saxaabadu habeenkaasi sugidda ay nabiga sugeen maxay ku heleen biladaa iyo sharaftaas iyo karaamadaasay ku heleen iyo bishaaradaas uu nabiga ku bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam wax weyn bay u tahay oy ka fahmayaan oy u qaadanayaan oo agtooda ay ka tahay ina wax walbahaana iyo salaada waan lagu dheereeyey iyo wax maxuu ahaa reergubyoho ka xumanayaan ma jirto ma jirto laa nadri aya lkaliimatayn labadaa kalimadii qaala uu yidhi abu muusa qaala abu muusa wuxuu yidhi farajacnaa markaasaan noqonnay farixiin annagoo faraxsan bimaa samicnaa waxaan maqalay min rasuulillaahi ka maqalay calayh salaam aan la faraxsannahay waa hal eray ah hal eraya iyo hal kelimaa ayay ku farxeen habeenkaasoo soo faa'iidaysteen in salaada oo la sugo oo intaas lagu sabro ajir weyn laga heli iyo thawaab weyn laga helaayo ayay ku farxeen marka mar kasta oo qofka muslimka uu cilmi iyo ziyaado iyo fadli iyo thawaab uu helo wax laisku boorinayo oo khayrihi iyo ajir wax laga helaayo loo sheego inuu ku farxaa loo baahan yahay oo uu yidhaahdo waan guulaysanay oo waan liibaana caawa وxadna mحamed بن raaficin xadana cabdالرaزاq barba iبn jurayjin qaal qultu lcaطا waxaan ku idhi ayu xiinin xilligeedu axaba ilayka aad jeceshahay ayu xiinin xilligeebaad axabu ilayka ad jeceshahay an usaliya alcishaa cishaha inaan tukado xilligee u jeceshahay cishaha inaan tukanno u fiican allatii cishaha yaquuluha annaasu dadku ay dhahaan alcatama ay dhahaan catamadaas inay marka mashhuur aheedoo dadka lafdiga catamaa ay ku badneed ilaa nabigu uu yidhi magacii cishahaa ee islaamiga ahaa ee qur-aanka ku soo arooray yaa inaga dhumay ee laa yaqlubanakum alacraau bismi salaatikum aa imaan doonta marka caan bay ahayd wa khilwan haddaan keligay ahay xilligeed jeceshahay ood igua talinaysaa cishaa inaan tukado qaala wuxuu yidhi marka ninkii su-aasha la weydiiye cadaa buu ahaa samictu ibna cabaas baa maqlay yaquulu asagoo leh actama nabiyullaahi nabiga calayh salaam baa dibdhiga daata leyla habeen alcishaa cishihii qaala wuxuu yidhi xataa raqada naasun dad baaba saaxday wastayqaduu soo toosay haddana waraqaduu haddana saaxday wastayqaduu haddana soo toosay riwaayo kale ifaaq afaqa ifaaqu waa lulmada marka dad fafadhiyay ahaayeen oo hadba lulmoonaayo hadba indhaha kala qaadaya faqaama cumar bn khaaab baa istaagay faqaala asalaa nabigu ku leeyay calayh salaatu wasalaam salaadana tuji nabi allow faqaala cadaaba wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fakharaja nabiyullah kadib uu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam kaanii anduru ilayh inaan arkaad ii mooda alaana hadda anas baa saaleh ibnu cabaas loo jeeda ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayh salaam markuu soo baxay oon fiiriyey qisadan uu taabiciintii uu sheekeynayo waa xilli dambe wuxuu leeyahy inaan arkaad ii moodaa saan u fiiri nabiga calayh salaam araggiisii maalinta habeenka aan fiiriyey xifdigii uu xifdiyey weli waxaad moodaa inaan arkaayo yaqduru raasuhu wixii madaxiisa uu ka tifqaayo ma ambiyo madaxiisa uu biyo ay ka tifqaayaan ayuu soo baxay waadican yaddahu gacantiisa uu dejiyey calaa shiqi raasihi madaxiisa nabiga calayh salaam dhinac madaxiisa ka mida madaxa dhinaciisuu gacantaa u saaray isagoo gacanta madax saaray oo biyihii buu iska muudinaya oo iska tiraya nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi lowlaa an yashuqa calaa ummatii ummaddayda inay dhibto haddaanan ka baqaynin laamartum waxaan amri lahaa amru liijaab an yusalluuha inay tukadaan kadalika xilligan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu jurayj fastahbadtu waxaan ka sugis dalbay cadaa'an cade kayfa sidii uu wadaca nabiyu nabiga u dejiyey calayhi salaatu wasalaam yaddahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa madaxuu nabiga gacanta ku saaray baa tirie see u saaray oo biyaha iskaga nuudiyey oo iskaga daadiyey arrintaas fiiri waa arrin iska caadiya ah, qof intuu qabaysta biyo iska daadinaayo haddana salafulumma ficilka nabiga calayh salaam xataa umuuraha caadigaa ah iyo mubaaxa ah inay bartaan oo siiradiisi iyo hadyigiisi iyo dariiqadiisa nabiga calayh salaam waxba inuuna ka tegin ayay jeclaan jireen xataa markuu qabaysa siduu biyaha iskaga angejin jiray marka balsee bal noo sheegoo uu nabiga calayh salaam madaxa gacanta u saaray kamaa sidii ambaahu oo u warramay ibnu cabaas cabdullahi ibn cabaas siduu kugu sheegay bal noogu sheeg markaasuu wuxuu leeyahay fabadada lii wuxuu ii kala qaaday cadaa'un cadde bayna asaabici farihiisa shay-an wax oo min tabdiidin kala qaadida farihii waxooga saa kala bixiyey farihiisii gacanta ayuu saa u yar kala bixiyeyoo farihii iskubadha geline uu yar kala qaaday uma kadibu wadaca wuxuu dejiyey farihoo sidaa atraafa asaabicihi farihiisaa fiidooda calaa qarnin ra'si madaxa geeskiisa saa u saaray uma sabbahaa biyihii ayuu ka soo shubayoo sabbahaa gacantii buu soo kaxeeyey sasagoo biyihii soo shubayoo kale uu soo waday biyihii buu kasoo muudiyo kasoo shubay yumiruhaa asagoo gacantii marinaya madaxii kadalika sidaasuu u soo mariyey cala ara'si madaxa korkiisa yuu farihii saa u soo mariyey xataa masad ilaa ay ka taabatay ibhaamuhu suulkiisii dharafa aluduni dhegta fiideeda suulkiisa ilaa uu ka soo gaaray mimaa yali dhanka la xidhiidha wejhi dhegta waa way weyn tahaye mimaa yali dhanka wuxuu ka soo riday mimaa yali wajha dhegta dhanka wejiga soo xidhiidha ee la xidhiidha ayuu gacantii iyo suulkii ka soo riday uma cala sudqi dhafoorkina waa soo mariyey wanaaxiyat lixya garka xaggiisana waa soo mariyey laa yuqasir aayar gacantii ma marinaayo aayar ma wado baii ma aha walaa yurdush mana dedejinaayo gacantii xoog oo ma dedejinaayo sariic ma aha bishayin wax ilaa kadalika sidaa aayartaa u muudinayey oo biyaha iskaga daadinayey oo iskaga maaratay engejinayey sal اllahu alayh ali wasalam soo maarata qultu licada yani salafka wax kasta oo nabiga calayh salaam uu sameeyey ama uu ku hadlay ama uu iqraariyey wax ka tegay ma jirto wax ka tegay ma jirto yani kayfiye kasta iyo xaalad kasta iyo nooc kastaba xadiidkii bukhaari ku sugnaaya ibnu cumar radi allahu canhu waad garanaysaa ee nabiga markuu ka soo safray maka madiina uu ka soo safray ilaa maka meeshuu nabigu maray oo dhan iyo meeshuu ku leexday iyo meeshuu harsaday iyo waddadii midig iyo bidix midduu ka maray ee wixii ka agdhowaa oo dhan hadday qubuur tahay iyo haddii geed quraca ay tahay iyo hadday meel taaga ay tahay intaba waa kii tilmaamaya ka sheekinay ilaa maka laga soo galay qultu licabaa waxaan ku yidhi kam lak intee laguu sheegay inuu nabigu akharaha nabiyu uu nabigu cishihii dib dhigay leylataydin habeenkaas qaala laa adri ma ogi buu yidhi ana taqriibi ulu نصف أكثر aaqal inta waa soo marraysay qaala cadda wuxuu yidhi axabu ilaya waxaan jeclahay an usaliya inaan tukado cishaha xilligaas imaaman haddaan imaam ahay wa khilwan haddaan keligeeyahay mu'akharatan xaalla dibdhigay baan jeclahay kamaa sallaha nabiyu suu nabigu u tukaday leylataydan habeenka ayaan jeclahay sala allah عليه wasalam laakiin dadkaad ku xidhan tahayoo dadku hadday soo degdegaanoo sabri waayaan in la dedejiyo nabiga sameeyey calayhi salaam culayska iyo mashaqada lama rabo fain shaqa calayka hadduu ku dhibayo daalika khilwa keliga haddaad tahay ow cala naasi dadka haddaad imaam u tahay filjamaacati jamaacadii hadday ku dhibi wa anta imaamuhum adoo imaam u ah jamaacadii inaad tujiso xilligaas hadday ku dhibayso fasalliha tuka wasadan xilli dhexdhexaada yar dibdhigoo xilligaana ha gaarin laa mucajalatan se iska ilaali inaad ceshaha dedejiso mar walba walaa mu'aharatan dibdhig oo dadka dhibayana iska ilaali dhexdhexaad wax ku wad hasule xadaana yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid abubakr bn abi shayba qaala yaxya akhbarana wqaal aakharani xadaana abulaxwas can simaak can jaabir bni samura qaala kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu ahaa yuakhiru salaata alcishaai alaakhira salaada cishaha dambe ayuu dibdhigi jiray mar walbana waxaa lagu xidhay waa soo maray imaamada iyo saxaabada nabiga calayi salam inuu ku boorinayey inay dadka maamuumiinta ee la tujinaya la ilaaliyo xilligaasi la sheegay qofkii ama jamaacadii raalli ku ah oo wax degdeg iyo culays oo haystaan jirin saasa afdala haddii kale sidii nabiga calayh salaam uu yeeli jiray dadku hadday imaadaan in loo dadejiyo wey saasa afdaloo fiican eh, eh, anta imaamuhum waqtadii biadcafihim waa kii nabiga ku dhihi jiray saxaabigii sacdaha ah. yani eh, imaamkoodii baa tahay kuna dayo kooda ugu daciifsan dadka tabartooda la soco وxadثna qtayba بن سacيid وabu kamil الjaxdariyu qaala xadثna abu cawaan can simaan can jaabir بn samr qaal kaana rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslm wuxuu yusalii salawaat salaadaha wuxuu tukan jiray naxو min salaatikum salaadiinnan oo kale sidan uu tukan jiray wa kaana yuakhiru اlcatma cishaha waa dibdhigi jiray bacda salaatikum salaadda hadda aad cishaha idinka xilligaa tukataan shayan xoogaa buu ka dibdhigi jiray oo xilligan nabiga alayه الsalam waa ka dibdhigi jiray wa kaana yukifu salaad salaadda waa fududayn jiray wa fii riwaayati abi kamil yukafifu waa fududayn jiray markaa mudaaf ayb marka takfiifkaana waan soo maray anas waa kii lahaa maa ra'aytu akhafa min salaatin maca tamaam salaad qof ka fududeedin badan nabiga wixii haddana la dhammaystiray oo salaaddii khushuucdeedii iyo arkaanteedii si fiican loola imaaday yuu haddana nabiga calayh isalaatu wasalaam fududayn jiray waxadaanii zuhayr bn xarb bn abi cumar qaala zuhayr xadaana sufyaan bn cuyayna can bn abi labiit can abi salamata can cabdillahi bni cumar qaal samictu rasuula allahi nabiga calayh salam baan maqlo yaquulu leh laa taqribanakum alacraaq dadka reer baadiyaha yayna inaga qaalib noqonin oo inaga adkaanin calasmi smi salaatikum salaadiinna magaceedii alaa inaha alcishaa cisho weeyaanoo qur-aanka ku aroortay wa min bacdi salaati alcishaa lafdigaas islaami wey qur-aanka ku arooray cisho weeya magaceedu wahum ayagaa yuctimuuna dibdhiga bilibili geela geelay dibdhigaan lisidiisa iyo maalidiisa xilaab alibil geelay soo wax jiru ahaan jiray in geela sida arag iyo lood oo kale aan maqribba lasoo tuurin guryaha eh xoogoo lasoo yar miro mar baa ladhaa soo yar daajinaya oogow baa soo yaruu ka yar hunguriwan yaha maleene oogowbu ka yaamni danbaa la keeni amni dan baa la keenaya oo de waa ka yar qira badan yahay isaguna xilligii marka ay geela keeni jireen bay waxay ku magacaabeen catama ceshihii markii uu yimid ceshihii islaamiga ahaa magacii waxaa ka xoogay magacii ay isticmaali jireen geeljiruu oo ahaa alcatama catamadana tujiya catamadii ma la gaaray ayaa la dhihi marka magacii islaamiga ee alcisha ah waxaa inaga qaalib noqda acraabtee iska ilaaliya halkan waxaa laga fahmayaa asmaada islaamiga ah iyo magacyaha wan wanaagsan inayna dadka muslimkaa ah, ayna kalooga qaalib noqonin oo magacyaha hadda ay gaalada iyo reer galbeedka iyo dadkaa maratay eh, ay isticmaalaan aan la istimaalin ah, inaan la isticmaalin adoo magac islaamiga oo wanaagsan heli kara oo macno leh oo wasfi leh oo qiimo leh inaad la baxdo magacaan wanaagsanayn ma wanaagsana ma fiicna ama qaababkay u isticmaalaan xataa loo isticmaalo qaababkay u isticmaalaan loo isticmaalo oo maalan maxamed oo kale maxaa la yidhi muuha miyaa lamse muudhu muuha muudhuna muxuu yahay maxamuud miya muudhu ya kuwo kalena wax saasoo kale ah ayaa socdaa marka nin dhanoo hadda soomaali ahaayoo orodkay ciyaarta samayn jiray muxamed baa la dhihi jiray magaciisa oomehen maxaa loo bixiyey muaarax muaarax baa layidhi warka muxamed inuu yidhaahdo ayaa fiican magacii nabiga calayh isalaatu wasalaam gaalada dhexdooda caana ka noqdee dhaa caana ka noqdee ugu yaraana dee magacaa la barto oo muslimka magaciisii iyo islaamkii waxbaa ku jira macnaha calaa kulli xaal asmaada islaamiga in laga tago oo magacyo kale la samaysto magacyo kale la samaysto oo loola baxo waa laga fiican yahay ah. laa taqribanakum alacraabu buyi calaa smi salaatikum alaa inaha alcishaa cishaa baad heli kartaae waxaa soo gelaya bilahan haddii islaamiga ahe aansano hadda bishii muxaram inaan ku jirro dad badan baa laga yaaba muslimiinta inaan aqoonin muxaramse maxay tahay bisha koowaad ee islaamka inay tahay ashhurulxurum inay ku jirto maalin tobnaad oo caashuura inay ku jirto arrimahaasoo dhan baa ka ratinmaaya barashada asmaada iyo magacyaha islaamiga waa la barto axkaam iyo macaani iyo ajir iyo tustunan baa la socda marka waxyaalahaasoo dhanba in la ogaado oo magacyahii kale aynan meeshii baabi'inin waxadaana abubakr bin abi shayba qaal xadaana wkii xadaana sufyaan can cabdilahi bn abi labiid can abi slma bn cabdiraxmaan can ibni cumara qaal qaala rasuulu lahi sal la alay waslam nabigu wuxuu yidhi laa tagribanakum lacraabu acraabta inay qaalib noqon cala smi salaatikum salaadiinni alcishaa ahayd fainaha fii kitaab illah kitaabka ilahay ba waxay ku sugan tahay alcishaau cishaa ku sugan inahaa qisee ama inahaa acraabtu tuctimu waxay dib dhigtaa bixilaabi libil geela lismadiisa lisida geela dib loo dhigi ka dhow baa lamaali xilligaa la maalaya waa cisho geelmaal ayaba culamada qaar dhihi jireen cisho geelmaal alcatama cisho ayay dhihi jireen marka xilligaas ayay magacii cishahaabay magacaas u bixiyeen taa iska ilaaliya weeyaan laakiin markii min baabi tacriif iyo mararka qaar in lagu fahmi iyo isticmaal noocaas oo kale waa la samayn karaayo low yaclamu nnaasu maa fi subxi waalcatama haddii ogaan lahay waxay subaxa iyo catamada ku socda cishaha loo jeedaa uma laatow walow xabwan walow xabw waa kii ahaa walow xabwan low yaclamuuna fi subxi laatowhumaa walow xabwan laatowhumaa walow xabwan marka catama way soo aroortay axaadiista way ku soo aroortay ee waxaa la diidi maxaa weeyaan alhalaba laa yaklibanakum baa layidhi baabu istixbaabi tabkiir in xilli hore la tago wanaagsan tahay bisubxi subaxa fii awali waqtiha waqtiga ugu horeeya salaada subax wahuwa waqtiga ugu horeeyan ataqliis waa qalaska iyo heemamowa xilliga heemamowa qalaska waxaa la yidhaahdaa ikhtilaaq dulaamuleyl maca dawi nahaar habeenka mugdigiisa aan kusoo jirtay iyo iftiinkii waaga oo isku dheehmay ayaa waxaa la dhaha qalas la dhaha heemamo wey waa xilli marka mugdigiibaa badan weli mugdigiibaa badan iftiinku waa yaryahay xilligaasaa la tukadaa wa bayaani qadri alqira'ati fiiha qadarka salaada subax lagu akhriyo in la dheereeyo ayaa sunna oo afdalah qala xadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wazuhayr bnu xarbi kulhum can sufyaan bn cuyaynata qaala camr xadaana sufyaan bn cuyaynata can zuhri can curwa can caaisha ana nisaa almu'minaat gabdhihii mu'minaadkaha kuna yusallayna way tukan jireen asubxa subaxa maca nabiy nabiga la tukan jiray calayhi salaam oo haweenku masaajidka waa imaan karaan fidna haddii aamin laga yahay laa tamnacu imaa allahi masaajid allahi haka reebina masaajidda waa kidnaa soo mara xadidka nabiga alayh salaatu wasalaam guryaha u fadli badan lakiin hadday dhahaan jamaacadaas tukani waa loo daynaya markay tukadaan uma yarjicna way noqon jireen oo intuu raggaas bixin ba ayagu sii bixi jireen mutalaficaat ay mutalafifaat ayagoo duuduuban bimuruudihinna maryahooda laa yacrifuhunna axadun qofna uuna garanaynin ayagoo dharkooda ku duubanoon la garanaynin mugdiga darteed miday tahay hebla mise hebla ayay bixi jireen qaar culimmada kamida ka qaatay in niqaabka iyo wejiga iyo baditaankiis inuuna wejiga cawra ahayn maxaa yeelay maryahoodii kale laga hadlay wejigoodii lagama hadlin laa yarifu aadu qofna ma garanaynin qofna ma garanaynin lama garanaynin ayib haddii de wejiga ay wadadan tahay lamama garteen habeeniya maalintoona lama garteen marka ee lama garanaynin mugdigaa darteed baa loo garan waaye ee ma ahayn in wejigeedu xidho darteed loo garan waaye halkaasay ujeedaan halkay ujeedaan haddii wejigeeda uu lahaa de mar walba lama garteen ayaa ka dhalan lahayd marka laa yacrifuuna axadun lama qofna ma garanayno gabdhahaasi habeenkaas salaadda subax tukanay ee min ajli alas iyo mugdigaas dartiibaa loo garanaynin taasa loo garanaynin waxadaana xarmala binu yaxya qaal abarana ibn wahbi qaal abarana yuusan bn shihaab abana qaal abaranii curwa bn zubayr an caaisha zawj nabi sala allah alay waslam qaalat laqad kana nisaء min almu'minaat haween muuminaadka kamid ah waxay ahaayeen yashadna alfajra fajarka ay soo xaadiri jireen salaada subax maca rasuulillah nabiga maciisa mutalaficaatun ayagoo duuduuban bimuruutihinna maryahooda uma yanqalibna way noqon jireen ilaa buyuutihinna guryahooda wamaa yucrafna ayagoon la garanaynin min taqliisi rasuuliillah nabiga calayhi salaam tukashadiisa bisalaati uu tukaday xilliga qalaska ah siduu nabiga salaada subax xilli hore uu tukaday marka xilligaa hore uu tukaday waxaa weeyaan ayagii markaa haweenkii iyo raggii la wayar kala fog yihiine lama garanayo laakiin ragga isla tukanayo markuu salaada nabiga ka baxo ninka qofka agtiisa fadhiya wuu garan jiray wuu garan jiray riwaayadaa saasay ku imaan doontaa tanna waxaa weye waxaa lagu xumbaaraya dadka kaafog ma garanaysid ma baa mase waa hebla qofka kugu dhawey kuwa tukanse waad garan lanna qiradiibu nabigu intuu dheereeyo xilli mugdiaba salaadda hala galee qirada intuu dheereeyo lixdan aayadood ilaa boqol aayadood ayaa markaa deena dadka igtooda is ag fadhiya ayaa is arki jiray ilan mugdi bay aheedoo layd iyo waxma jirin layd iyo waxma jirin وxadثna نصر بن علي الجهلن وإسحاq بن موسى الأنساري qال xadثna mع بن عيسى عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيid عن cمر بنت cabدالرحمن can caaisha qaalad waxay tihi in kaana rasuul lah nabiga calayh salaam wuxuu ahaa inahu shaaniye kaana rasuul lah wuxuu ahaa calayh salaam layusallii subxa subaxuu tukan jiray fayansarifu nisaau habeenka gadoomi jiray mutalaficaat ayagoo duuduwan bimuruudihinna maryahoodii maa yucrafna min alhalas aan la garanaynin min ajli alhalas mugdiga iyo heemamoga dartiis wa qaala alansaariyu fii riwaayati mutalafifaat mutalafifaat marka waa maryaha oo isku duba lafi la dhaha mutalaficaad iyo mutalaficaad waa isku macno xadana abubakr bn abi shayba qaal xadana qundur can shucbata xaa qaala xadana mxamed bn muhana wbashaar qaala waxay dhn xadana mxamed bn jacfar qaala xadana shucba bn xajaaj can sacd ibn ibrahim can mxamed bn camr bn xasan ibn caliy qaal lama qadima alxajaaj lmadiina xajaaj ibnu yuusuf markuu madiine soo galay waxaa lagu yaqaana inuu salaadaha dib dhigo oo banu umaya madaxda banu umaya saa u badnaa isaguna waaba kasii xag jiray indhi badan buuba ahaa fasa'alanaa jaabira jaabir isagaasa dadka isagaas iska dhibka badan ayaa ee faasiqa ah ayaa haddana dadka imaam u noqon saasaa ahayd dadka madaxda ah, un baa laga warsugi fasa'alnaa jaabira jaabir bna cabdillahi baan weydiinay faqaala salaadan la dibdhigaayo arrimahan faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah rasuulka calayhi salaam wuxuu yusallii duhura duhurka uu tukan jiray bilhaajirati xilligaa haajirada ah haajirada waa xilliga qoraxdu ay kulushahay ee shaqada iyo howlihii lahayay laga soo haajiro ee la harsanayo xilligaas haajiro la dhahaa waa soo maray idaa daxadat ishamsu qoraxda markay samada ka yar leexato zawaalka walcasra buu tukan jiray nabigu washamsu walaal ashamsu qoraxduna naqiyatun ay nadiif tahay waa soo marray iyaduna xaya isagoo ku ilahay riwaayo kale yani iftiinkeedii u weli uu nadiif yahay oo cad yahay kulaadkeedina uuna dhammaanin walmaqriba buu tukan jiray nabigu idaa wajabat ay saqadat ishamsu waqarabat markii qoraxda dhacdo ayuu nabiga maqribka geli jiray walcishaa cishahana axyaanan marar yuakhira waa dibdhigi jiray wa axyaanan marara yucajilu waa dadejin jirayoo wuxuu ku socdaa nabiga calayh salaam dadka iyo maslaxadooda kaana idaa ra'aahu markuu arka saxaabadii oo oh, qad ijtamacuu soo aruuray cajala ceshii buu dadejin jiray wa idaa ra'aahu markuu arko qad abda'uu inay ya dibdhaceen akhara dib u dhigi jiray wa subaxa subaxana kaanuu waxay ahaayeen saxaabada oo qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu yusalliiha kii tukada bikhalasin xilli heemamawa asfiru subxa fainahu acdamu liujuurikum yay xanafiyadu ayuu qabsadeen xadiikaasoo culamada qaar ay daciifinayaan haddii laakiin calaa fardi sixatihina jamhuurta way ka jawaabeen salaada subax isfiraar caddeeya sidaasaa ajirka ku badan yahay oo ayagu waxay qabaan axnaafta inaan khalas iyo xilli hamamoba la tukanine waagii oo si fiican u caddaaday oo la wada arkaayo xilligaa in la tukado riwaayadaasayna ku dheggan yihiin jamhuurta waxay kaga jawaabeen calaa dacfihi kow calaa fardi sixatihi haddaan ku xumbaaro inuu saxiix yahayna waxay dhaheen isfaruuda waxaa kadib deena salaada laga baxo xilli isfiraar oo iftiina ayaa laga baxaya ama bilowa riwaayadan lagu xumbaari alas buu geli jiray iyo heemamow waxadaanaa cubaydulahi bnu mucaadin qaal xadaanaa abi qaala xadaana shucba can sacdin samica muxamed bnu camr bnu xasan bnu caliyin qaala kaana alxajaaju yuahiru salawaat salaadaha ayuu dibdhigi jiray xajaaj bnu yuusuf athaqafi fasa'alnaa jaabir bnu cabdillahi baan weydiinay bimidi xadiidi qundar waa khilaafu sunna xajaaj wuxuu sameeyey qaala waxadaanaa yaxya bnu xabiib alxaariiyu qaala xadaanaa khaalid bnu xaarif qaala xaddaana shucba akhbaranii sayaar bnu salamata abulaxwasin qaala samictu abi aabbahay baan maqlay oo ah salaama alxanafi yasalu abaa barzatu weydiiyey abaa barzata nadl bn cubaydillaah can salaati rasuulillaah salaadii nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi abaa barzah qultu waxaan idhi a anta samictahu waa u sheegay haddii markuu u sheegay wuxuu yidhi anta samictahu adaan maqlay faqaala kamaa anamaa asmacuk cafwan kaanamaa asmacuka buu yidhi kaanamaa asmacuka inaan maqlay iska dhaafe hadda waad moodaa inaan maqlaba kaanamaa asmacuk sidii adiga oo asmacuk hadda aan kuu maqlo asaxa hadda hadda sidaan kuu maqlo oo kale ayaa nabiga calayh isalaatu wasalaam u maqlay yanaa xifdi yaqiin baan u hayaa weya xifdigaas iyo maqalkaas kaanamaa asmacuka saacata saacaddan sida aniga ku maqlaayo qaala samictu abi yasalu can salaati rasuuli illah salaadii nabiga faqaala wuxuu yidhi kaana laa yubaali nabiga dib dankama lahayn oma abayeljirin bacda taakhiiriha cishaha inuu dib u dhigo mararka qaar qaala yani cisha cishaha haddii dib loo dhigo dhibaato ma lahayn ilaa nisfi leil hataa haddii la gaarsiiye mararka qaar habeenka niskiisa walaa yuxibu naoma hurdo ma jeclaan jirin nabigu qablahaa cishaha hortii in la saaxdo walal xadiida sheeko bacdahaa cishaha gadaasidaa lasii sheekaysto labadaaba nabigu waa nici jiray calayh isalaatu wasalaam cishaho in la tukano in dadku ay saaxdaan waxaa dhici karta haddee inay hurdadab kula tagto oo ama waktulfadiilihii iyo waqtulikhtiyaarkii kaa tago ama xataa cishihiiba waqtigiisi dadka qaar ordo weyn subaxuna uu toosaba marka ixtiyaad baa la rabaa marka horeba taxadar baa loo baahan yahay cishaha adoon tukanin ha saaxanin walaalxadiii bacdahana waxaa weeyaan walaalxadiia bacdaha haddii cishihii la tukado inaan la sheekaynin gaar ahaan sheeko oo iska adduun ahoo aan macno weyn lahayn maxaa loo diidayaa sheekada taa macnahan mar walba lama ogolo midda kale ee xataa mubaaxa ah ee iska sheekada caadiga ah, waxaa loo diidayaa salaaddii subaxba ay khatar ku tahay oo haddaad habeenkii soo jeeddo oo fiidsigaada u dheeraado oo aad soo jeeddo wax badan subaxay ka go go'anta salaaddii subax baa laga tegaya ama laga dibdhacaya marka wakti fiican haddaa saacadda wakti fiican baa soo kacaysaa salaatuleelkii iyo witirkii iyo salaadii subax iyo arrimahaasoo dhanba waxaa kuu ilaalin cishaad markaad tukata inaad iska saaxato allaahuma dee hadal loo baahan yahay oo faa'iide kala wata sidii in mudaakarada cilmiga oo la mudaakareeyo oo la akhristooo kale iyo hadday jirto iyo ninka reerkiisi iyo haweenkiisi u sheekeeya iyadana waa soo aroortay ama dhibaataa ma laha ama marti ku imaatay ooga u wehelyeelayso u sheekaynayso arrimo noocaasoo kale dhib maleh qaala shacb wuxuu yidhi uma laqiituhu bacdu kadib baan la kulmay buu leeyahay shacb binu xajaaj wuxuu la kulmay waa abulaxwa sayaar binu salaama fasa'altu waan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi wakaana yusallii duhra duhurkuu tukan jiray nabigu wuxuu ka warinaya isagana abubarzah abubarzahna nabiga cala salaam xiina goortii buu tukan jiray duhurka tazuulu shamsu qoraxda ay zuusho walcasr casarkana yadhabu rajulu nin baa tegi ilaa aqsa almadiina markii casarka la tukado ayay dadka qaar tegayaan xaafadaha iyo buulooyinka kore ee magaalada washamsu xaya qoraxdoo weli nool oo iftiinkeedii iyo kuleelkeediiba uu baaqi yahay qaala walmaqrib maqribkana wuxuu yidhi markaa weydiiyey laa adri aya xiina dakar xilliguu sheegay waa soo marran laakiin idaa wajabat iyo markay qoraxda dhacdo qaala uma laqiituhu waan la kulmay bacdu kadib haddana la kulmay fasa'altuhu waan weydiiye faqaala wuxuu yihi wakaana yusallii subxa wuxuu tukan jiray nabiga calayh salaam salaada subax markaasuu fayansarifu rajulu ninka gadoomi fayanduru wuxuu fiirin ilaa wajhi jaliisihi qofka la fadhiya ee gaarkiisa fadhiya wejigiisa alladii yacrifu uu garan jiray hadda kahor fa yacrifu waa garan jiray salaada subax markii laga baxo qofka kuwaag fadhiya wejigiisa xilli aad garanayso oo waagiibaa iftiinkiibawaagibaa barya iftiin bay noqotay qofka kuu dhowaad garan ama haweenka iyo qofka kaa fog ma garanaysid saasa labada riwaayado loo jamcinaya qaala wa kaana yaqra'u fiiha wuxuu ku akhrin jiray nabiga cala slam salaada subax bisittiina lixdan ilaa mia boqol mararka qaarkood lixdan aayadood mararka qaarkood boqol aayadood oo marka tiro noocan oo kalea la sheego tirada noocaas oo kale oo qur-aanka aayadihiisa laga hadlayo tirana la sheego waxaad ogtahay qur-aanku aayado dhaadheerna waa leeyahay aayado dhexdhexaadana waa leeyahay aayado gaagaabanna waa leeyahay keen la qaadan mar walba wasadkaad ku soconaysaa aayado aan dhadhaadheereen oo ilaa tadaayantum iyo suurada ayada kuxigaa jira iyo ma maah kuwaas lama jeedo kuwa gaagaabanee uma nadara oo kalena ma aha waa aayado dhexdhexaada oo ilaa lixdan aayadood ama ilaa boqol aayadood oo kale ah ayuu nabiga calayhi salaam dhanka qaariga akhrinayana iyaduna waa la fiirin oo qirada la akhrinayo qiro oo la jiijiidaayo oo badii ahoo aayanana ma aha mid la boobayo hadan iyo degdego sariicana ma ahee qirada xaggeedana mid dhexdhexaada wey sida nebiga lagu yaqaana calayh salaatu wasalaam markaa saas arrintu ay u socoto lixdan aayadood akhrintoodu waxaoobay socota muddaay leedahay marka qiradaas waa la dheereeyey salaadaas waa la dheereeyey subaxaana sidaas ahoo qiradii subaxa in la dheereeyaa afdala sababtoo ah dadka habeenko dhan bay jiifeeda waa nasteen dad nastay oo fureesha soo kacaaya marka dadka ayagaa laba ragcadood bayna salaadu ka kooban tahay maba sii dheer ragcaadkeedaas ka gaaban tacwiid marka in la dheereeyo sidaasaa fiican gaar ahaan dadka imaanaya ee hurdada ay hurdada la tagtay ee soo maaratay jiife ee hurdada weyn iyo inay ka soo gaarhaan saasaa fiican marka in qiradii salaada subax la dheereeyo yaa afdal ee in sidii cishiyahoo kale loo tukada ma aha qaala xadaana cubaydullahi bnu nucaad qaala xadaana abi qaala xadaana shucb can sayaar bni salamata abulaxwas axanafi eh, qaala samictu abaa barzata alslami yaquul kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu aha laa yubaali kaan u aabayeeli bacda taakhiiri salaati alcishaa cishaha in la dibdhigo salaadeeda ilaa nisfileil mararka qaar dhib ooma arki jirin wa kaana laa yuxibu nooma hurdadu mauna jecleen qablaha cishaha hortiisa in la saaxdo wala alxadiida bacdahaa gadaasheeda in la sheekaysto hadda dee waa haway dhallinyaradu aad ba u imtixaaban yihiin soo jeedka cishaha kadib ilaa iyo maaragtay wakhtiyo badan wax laqwi ah oo maalayacni ah oo macnawan ku fadhiinin oo faa'iido ugu jirin ayay aad iyo aad loogu mashquulay oo lagu daahay oo baryahan aad dadka maskaxdooda iyo maankoodaba la tegey oo qofku markuu waxyaalahan hadda telefoonada iyo waxaas lagu jiro waxaa dhici karta inuu saacado badan uu ku jiro oo unaan waxbaba iska ogaanin idmaan xadulidmaan bay qaarkood dadka gaareen xadulidmaan yani inuuna kaba baaqsan karinba kaba baaqsan karin heer waxaa la gaaray hadda qofka markaad la hadlayso ama uu kula hadlaayo xataa uunan telefoonka iska xajin karin oo iska ilaalin karin oo markaad hadalkaa bilowdaan buu la soo bixi intaa yar ee hadlayuu ah, kala furi kolla madaxu kugu soo fiirinaya heerka halkaasay maraysaa marka arrintaa in laska yareeyo laiska ilaaliyo waa cudur oo wuxuu keeni karaa amraad nafsiya uu keeni karaa xanuunna u keeni karaa maskaxda xaggeeda ti indhaha iyo dacfiga uu indhaha u keenana iyaduna waa jirtaa waa shaashadaa iyo iftiinkaas indhaha oma fiicna dee wati dayaacu waktina waa ku jira watiga dhancida ku dhumaya ayaa meesha ku jira hadhowna waajibaadka in laga tago oo salaadii subax laga tago iyo cudurkaasa ka dhalan wa qaala shaba wuxuu yidhi uma laqiituhu maratan ukhra waan la kulmay faqaala w uluulayn saddex meel waa meel xadaana abu qurayb maxamed bn cala qaal xadaana suwayd bn camr اlkelb can xamaad bn salamata can sayaar bn salamata abminhaal qaala wuxuu yidhi sayaar bn salama abminhaal hadda ta abulaxwas baan lahayn abminhaal sayaar bn salama abulaxwasna uu jiray abulaxwa salaam bnu sulaym buu ahaa salaam bnu sulaym alxanafi kana waxaa way sayaar bnu salaama abilminhaal saasuu kala duwan yihiin qaala samictu aba barzata alslami nadla baa la dhaa magaciisa nadla yaquul isagoo le kaana rasuulu lah nabigu wuxuu alayh salaam yuakhiru cishaa cisha ayuu dib dhigi jiray ilaa ulufi leyl ilaa ulufi leyl habeenka ulukiisa dhex meel afar saacoo wayakrahu nawma hurdada ayuu nici jiray qablaha horteeda saacdo walxadiida bacdaha wakaana yaqra wuxuu akrin jiray fi salaati alfajri min almia boqol ila sitiin cadadkan marka waa cadad maqluub ahaana ay sidaasuu isticmaaleen marka qaar u isticmaali jireen min almia ilaa sitiin mar walbaba haayada ayaa badan cadadka waxaa lagu yaqaanaa haayadaa badan oo inaad tidhahdo min asitiina ila almia tirada haayada ah ayaa badan laakiin hadda waxaa weeyaan min almiati boqol ilaa sitiin marka min almiati axyaanan ilaa sitiina axyaanan mararka qaar boqol ilaa marka qaarkood lixdan waa la iska dhahaa dayib wa kaana yansarifu xiina yacrifu bacduna wajha bacdin qaarkaana qaarkiis wejiga markuu garanayo ayuu salaada ka bixi jiray qiradu dheeran jiray rasuulka alah salaam qiradu dheeran jiray qur'aan alfajri baa lagu magacaabay salaada subax qur'aan alfajri ina qur'aan alfajri kaana mashhuud marka in la dheereeyo oo qirada maaratay salaada subax la dheereeyo ayaa laga qaatay in qur'aan lagu magacaabay naftirkeediiba qur'aan lagu magacaabay baabu karaahiyata taakhiiri salaat salaadda in la dibdhigo waa karaahiya can waqtiha almukhtaar waqtiga waqtulmukhtaarka ah oo la gaarsiideena waqtu daruura dadka ahlilcadaarka un ay tukan karaan salaadda casar oo kale isfiraarka iyo xilligaa qoraxduba isbedeshay in la gaarsiiyo subxii oo kale isfiraarka oo qoraxdoo soo baxaysa la gaarsiiyo arrimahaas oo kale wamaa yafcaluhu lmaamuumu maamuumka wuxuu samaynayo idaa akharaha alimaam imaamkii hadduu salaadii caado ka dhigto inuu dadka ka dibdhigo oo waktigii fiicnaa uu dibdhigo maxaad samayni gaar baad iskaga tukani kadibna haddana haddaad la kawsato iskala tuko la tuko jamaacana iyo masaajidka iyo foodla ma keenaysid gaarkaada u tuko gurigaada iskaga tuko masaajidka cibaga ku tuko kadibna haddii aad la soo kawsato ama aad la imatay oo tukan jamaaca la tuka laba ajir baad yeelan watigina waad ilaalisay jamaacadina waad ilaalisay xadaana khalaf bin hishaam qaala xadaana xamaad binu zayd xaa qala xadaana abu rabic zahrani abu kamil aljaxdari qaala xadaana xamaad can abi cimraan aljawni can cabdillahi bni samit can abi dar alkhifaari radi allah canhu qaal qaala lii rasuulula nabig alay slam ba wuxuu igu yidhi kayfa anta abudarow xaalkaada muxuu noqono samayn doontaa idaa kaanat calayka korkaada markay ahaato umaraau dad madaxaho yuakhiruuna salaada dibdhigaayo can waqtiha waqtigeedii dad madaxoo salaada waqtigeeda ka dibdhigi oo ayagaasna maarata la fiirino la sugi oo yumayituuna salaata salaadii bay dilayaan can waqtiha ba ka dili yani khuruuj ruux marku qofka dhinta mayd baa la dhahaa sida watiga qofka markuu dhinto uu mayd loo dhao kale y watigii bay tagsirayaan marka watigii baa ka dhintay qaala qultu waxaan famaa taamurunii nabi allahu maxaad amraysaa ilama dhihi kara saas saasaan yeeli saxaabi arrinkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu baraarugo oo saxaabigu uu baraarugo oo uu nabiga calayh salaam arrintaas ayada inay imaan doonta ayuu u sheegayaa maxaa marka uu samayn lahaa nabigu ka qaadanaya calayh salaatu wasalaam famaa taamurunii maxaad amraysaa nabi allow qaala nabig wuxuui salli salaata liwaqtiha salaadda waqtigeeda haddii la gaadho tuko fa in adragtaha haddaad soo haleysho macahum macoodii oo xilliga ay tukanayeen dambe aad soo gaadhana fasalli haddana la tuko adoo ilaalinaya muwaafaqada oo khilaaf iyo tafaruq iyo ummadda inay kala tagto ka dhowraaya iskala tuko fa innahaa laka naafila salaadan dambe sunnay kuu tahay ilan waajibkii ilaahay ku saara midda hore ku dhacday waxaa salaada dambena jamaacada aad tukatida sunnay kuu noqon kuu noqonaysaa halkaas marka waxaa weeyaan waa salaad sunno ah oo aad ku daba xidhatay dad faral tukanayo ayay noqonaysaa salaadaha idilla marka way soo wadageli fa innaha laka naafiladaas way soo wadageli ama ha ahaato casar ama ha ahaado subax ha ahaadeen ama maqrib ha ahaadeen qaar culammada ka mid ah waxay ka soo reebayaan salaadda la soo celinayo duhur casarka iyo waxay ka reebayaan iyo subaxa iyo maqribka oo waxay leeyihiin casar haddaad tukatay keliga markale ma soo celinaysid liannahu naafilay noqon fainaa laka naafila la yidhi casar gadaashiisna sunno ma jirto salaad sunna lama tukado ilaa qoraxda ka dhacdo subaxana waa saasoo subax gadaashiisa sunno lama tukado ilaa qoraxda ka soo baxdo labadaa kuma jiraan maqribkana sidoo kale ma soo celinaysidoo maqribku wuxuua witru nahaar witru nahaar baa la dhahaa saddex ragcadoodoo witra weeyaan haddaa saddex kale haddala tukato shafci bay noqon halkaasay la aadeen laakiin maskan hadda ku cad masaladan iyo masaladaa ayadaa cumuumkeeda khusuuska galay isma khilaafayaan marka masalada ayadaa waa masalada markaad keligaa tukanayso salaad aan sabab lahayn ayaa loo jeedaa haddaad casar tukato salaad sabab laha tukanin haddaad subax tukato salaad sabab laha tukanin midalnakay sabab bay leedahay caado iyo jamaacadaasa lagu tukanayaa sunno iyo xadiis saxiixa oo nabiga ka sugnaaday oo ku cadna waa ku soo arooray isma khilaafayaan marka walam yadkur khalaf muuna sheegin can waqtihaa ninka la yihahdo khalaf isaguma sheegin can watihaa can waqtihaa muuna sheegin khalaf binu hishaam sheekhu muslim waxaa sheegay ragga kale ee aburabiic iyo abu kamil iyo ayaa sheegay qaal xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana jacfar bnu sulayman can abi cimraan aljawni can cabdillahi bni saamitin can abi darin alkifaari radi allah canhu qaal qaala lii rasuulu lah nabig alay slam ba wuxuu gu yidhi ya abaa darin abaa darow inahu sayakuunu bacdii gadaashay waxaa imaan doona umalaau madax yumayituuna salaad salaada dili doona mucjizaadkii bay kamid tahay nabigu kasii sheekeynaya waxaa imaan doona madax baa imaan doonta xilligiisii ma dhicin xilligii khulafadiisii afarteedna ma dhicin wax marka ka dambeeyo imaan doona ayuu nabigu ummadda uga sii degaya sal allah alay wasalam naasixun amiin wey rasuulka waxa imaan doona xataa ummadda nabiga alay salam ooga naseexeeyey madax baa imaan doona salaada dila fasalli salaata liwaktiha salaadda waqtigeeda ilaali ina salaata kaana calmu kitaab mawquuta weeye waqtiga dhowr fain sallayta liwaqtiha haddaad waqtigeeda tukato ood ilaalisa awalu waqtigii fadliga badnaa kaanat laka naafila middan dambe sunnay kuu noqon wailaa kunta waxaad noqotay haddii aad kuwa dambe aad la tukan weydo adigoo labagooraba qad axrasta waxaad heshay salaataka salaadaadii axrasta bimaana xasolta salaadaadii waad heshay ixtiyaadkina waad qaadatay iyo taxadarkii وxadثna abu bkr بن abi شhaybة qال xadثna cabdاللahi بن idriis الأwdي عan شhucبة عan abi cمrان الjawni عan cabdالlahi بن samit radي الlah عanه عan abi dr الغifaari cabdillah bn an abi dar ifaari qaal ina khaliilii ayuu leehay midkaan jeclaa oo nabi maxameda sala allah alay wasalam awsaanii wuxuu ii dardaarmay an asmaca inaan maqlo oo udiica aan adeeco dadka madaxda ah inaan maqlo oon adeeco wax macsiyaba haddayna kufaraynin asamcu wadaaca ayaa lays amray si uuna muran iyo khilaaf u imaanin iyo burbur amni darreona u dhicin wain kaana cabdan addoonba ha ahaado madaxdaasi mujadaca alaraafi addoon suntan oo sankiiyo dhagahaba lasoo googooyey xataa hadduu madaxa noqdo oo awoodii wax intuu ku qaato uu madaxnimasaa ku yeesho in laska maqlo intuu burbur imaan lahaa intuu burbur iyo khilaaf imaan lahaa wa an usalliya salaata salaadda inaan tukado liwaqtihaa waqtigeedii ayuu nabigii amray iyadana wasiya labaad weeye fain adragta buu nabigu yidhi haddaad soo gaadha alqowma dad waqad sallow iyagoo tukaday kunta waxaad noqonaysaa qad axrasta salaatak fain adragta alqowma waqad sallow yacani salaadaadi waqtigeedii baad tukatay markaasaad haddana adragta alqowm qowmkiiba waxaad u imaatay waqad salloo yaa tukanaya iyo salaad ku jira kunta qad ahrajta salaataka salaadaadii ama kaaba hortukan hadday rabaa kaa hortukadaan hadday kaa hortukadaan labadaas naadiinka hore wuxuu ku caddaa haddaad taadii waktigeedii tukato haddana iyagoo tukanaya aad u imaato la tuko naafilay kuu noqon ayib taadii baa tukatay ayagiina toodii kamaala soo gaarin oo wax kaloo ku mashquuliyeyba salaaddii ay tukanayeen mutaakhirkeedii dambe way ku dhaaftay adi salaadaadi waa tukatay waqad sallow kunta waxaad ahaanaysaa qad axrajta ay qad xasalta waxtabta ixtiyaad iyo xusuul waxaad heshay salaataka salaadaadi waad heshay adigu wailaa haddaad la tukatood ka soo gaadho kaanad laka naafila middan dambeed la tukanayso sunnay kuu noqona waajibkii midii hore awal waqtiga aad tukatay waqtiga awalkiisa taas waajibkii kaaga dhacay waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiy sidaasaa xoog badan xadiku waa ku cadyahay fuqahaduse masaaisha khilaaf qaar waxay le midda dambe jamaacada waajibka ku dhici qaar waxay labadaba waajib bay noqon mid walba waay leeyihin maya mid un mubhamo on lakala qaadaynin waxaasoo dhan masaaisha qaar oo iskaba cad oo naska ku cad yahay ayay fuqahadu isku khilaafaan oo khilaafkooda uu galaa mararka qaar ila waxaa weeyaan masaaisha qaar waxaa weeye cudurdaarku waa yar waadix weeye laakiin middan oo kale hadda naskii baaba ku cad nabiga sala allah alay wasalam uu yidhi midda naafilada ee sunnada ah waa midda dambe saasay ku caddahay marka laa daaciya ilaa khilaaf uma sii baahna waxadaana yaxya bnu xabiib alxaariiyu qaal xadaana khaalid bnu xaari qala xadana shcb bn xajaaj can budayrin qaala samictu abalcaaliyata yuxadiu can cabdilaahi bni saamitin can abi darin alkifaari qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi wadaraba fakidii intuu bawdadeeda ugu dhuftay gacantiisa kayfa ant xaalkaadu see ahaan doonaa idaa baqiita markaad ku baaqi noqoto fii qowmin dad yuakhiruuna salaata salaada dibdhiga can waqtiha waqtigeeda intuu gacanta ku dhuftay buu soo jeedinayaa intibaahiisi iyo inuu diyaargaroobo oo maskaxdiisa waxaa imaan doona looga digayaa salaada dib u dhigaaya haddii aad soo gaadho oo zamankan hadda aad joogtay ee faadilka ah ee qiimaha badan isbeddel baa ku dhici doonee maxaad samayn doontaa qaala wuxuu yidhi qaala maa taamuu nabi allow maxaad i amraysaa oon samayna qaala wuxuu yidhi sallii salaata liwaqtiha salaadda waqtigeeda tuko uma adhab tag lixaajatika danahaada aad fain uqiimati salaatu haddii salaadda la aqimo wa anta fi lmasjid adoo masaajidka ku jiro ay salaadda haddana korkaada laga aqimo fasal iskala tuko salli leanna haddaad tirada anigu waan tukaday khilaaf bay keeni imaamkii ka goosatay ood mucaarad ku tahay ayaa imaanaysa taasna lama rabo waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana ismaaciil bn ibraahim an ayuub can abi alcaaliyata albara qaala wuxuu yidhi ah, bara waxaa la yidhaha qofka leebta sameeya kaana yabri eh, sahma leebta qofka baala ama sameeya qora qaala wuxuu yidhi ahara ibnu ziyaad salaa ibnu ziyaad in la yidhahdo bnu aymaya ka mid ah yaa salaaddii buu dhigay fajaanii cabdullahi bnu saabit baa ii yimid faalqaytu lahu kursiya kursi baan u dhigay alqaytu lahu kursiya kursi baan u dhigay fajalasa calayhi waa ku fadhiistay cabdulahi ibnu saamid baa fadhiisanaya abulcaaliu soo booqday fajalasa calayhi waa ku fadhiistay fadakartu lahu waxaan u sheegay saniica ibnu ziyaad ninkii ibnu ziyaad ahaa wuxuu sameeyey salaaddii buu dib u dhigay facada calaa shafatihi bishintuu qaniinay wadaraba fakiidii bowdan rubaxuu kaa dhuftay wa wuxuu yidhi inii sa'altu abaadar baan weydiiyey kamaa sa'altani saad ii weydiisay madaxda salaada dib maxaan sameynay fadaraba fakiidii badoodu dhubaax ku dhuftay kamaa darabtu fakiiraka saan kugu dhuftay wa qaala wuxuu yidhi innii sa'altu rasuula allah nabigaan weydiiyey kamaa sa'altani saadma ii weydiisay fadaraba fakiidii bowdadoyduu nabiga dhubaaxa ku dhuftay kamaa darabtu fakiiraka musalsalun bilfikhaad xadiiku wuxuu musalsal ku yahay bowda garaac musalsal baa la dhahaa musalsalun qulmaa calaa wasfin ata milu ama wallaahi ambaani lfata marka musalsal baa la dhahaa waxay u faa'iidaysaa musalsalku quwata xifdi raawi raawida xifdigiisa xoogga uu leeyahay xataa inuu aqoonsan yahay wixii macluumaad ahay uu xifdiye iska dhaafee wixii dhacay ee muxiidkaas xaaladdii markaa dhacday ama taabasho aheed ama muusood ahaa ama ficil ama wasfiiyo tilmaana ayuu xataa xifdisan yahay marka taa waxay tusaysaa inuu naqdigii iyo xifdigiisa uu fiican yahay wa qaala wuxuu yidhi salli salaata salaata tukan liwaqtiha xilligeeda fain adrakatka salaatu salaadii jamaacadeed haddii ku soo gaadha macahum jamaacada macoodii fasalli haddana la tuko walaa taqul hadhihin innii qad sallaytu waan tukadayoo falaa usalli inana tukan mahayo hadhihin sababtoo ah ajir iyo sunno naafilana way ku dhaafaysaa laba muraacaad iyo muxuua ah ilaalin mashaacirta dadkaasi madaxdii iyo a'imadaa iyo inaad dhowrto khilaafna aada sabab u noqonin khilaafna aad sabab u noqonin waxaa imaanaysa marka dambe in masaajidka laba jamaaco uu yeesho oo murarka uu meesha imaado kadibna waxaa imaan karta in dhibaato nabadgelyo daraa imaato dad la xidho oo dad la xabiso oo masaajidka la qufulo waxbaa imaan kara arrimahaas marka marka horeba halaiska ilaaliyo waxadaanaa caasim bnu nadr ataymiy qaal xadaana khaalid bnu xaari xadaana shucba can abi nacaama can cabdillahi bni saamit can abi dar bkifaari qaal qaala wuxuu yidhi kayfa antum sayd noqon doontaan xaalkiinna oo qaala kayfa anta ya abaa dar weeyaane idaa baqayta markaad ku hadho fii qowmin dad markaad dhex joogto oo aad gaadho yuaakhiruuna salaata salaada dibdhigaaya can waqtiha fasalli salaata liwaqtiha la tuka xilligeeda salaada waqtigeeda ad iska tuko uma in uqiimati salaatu haddii salaadii la aqiimo fasalli macahum la tuko fa inaha ziyaaratu khayr ziyaaratu khayr bay kuu noqone marka halkan waxaad ka arkaysaa waqtigii salaada in la ilaaliyo iyo in jamaaco la ilaaliyo in waqtiga salaada la ilaaliya afdala oo ka owleysan keliga inaad tukato salaadda waqtigeeda aad tukato ayaa muqadam oo laga hormarin inaad waqtigii la dilo oo jamaacadaas darteed u dibdhigto xadaanii abu kasaan اmismaiy qaala xadaana mucaad huwa bn hishaam qaala xadaanii abi can maطri can abilcaaliyaة اlbara qaala qultu licabdاlahi bni saabin waxaan ku yihi nusallii ywma اljumca maalinta jumcada ah waxaan tukanaa khalfa اlumaraa niman madaxaan ku daba tukanaa oo jumcadana tujiya oo ku daba tukanaa fayuakhiruuna salaata salaadii bay dib dhigaan qaala markaasu fadaraba fakidii darbatan wuu i dhurbaaxay awjacatni i xanuujisay wa qaala wuxuu yidhi sa'altu abaa darin baan weydiiyey can dalika masaladan oo haddii salaadaha la dibdhigoo dad aimo oo salaada dibdhigaya ka waran fadaraba fakhidii bowdhadayda oo nagu dhurbaaxay kaga dhuftay wa qaala wuxuu yidhi abu darra sa'altu rasuula allah nabiga calayh salaam baan su-aalay can dalika asagana waa kay dhurbaaxay faqaala nabigu wuxuu yidhi salluu salaata salaada tukada liwaqtiha xilligeeda ilaaliya wajcaluu salaatakum salaadiina macahum kuwan aad la tukanaysaan marka dambe naafila sunna ka dhigta qaala waqaala cabdullaahi dukira lii waxaa la ii sheegay ana nabiy allahi sal slam daraba faqiira abi darin wasalan ku dhuftay way socotay ilaa nabiga sala allah alay wasalam baabu fadli salaatljamaaca salaatuljamaacada fadliga ay leedahay wabayaani tashdiidi fi takhalufi canha in salaada jamaacada laga dibdhaco adkeyntii la adkeeyey ayadana waa ku saabsan yahay dadku waxay jecel yihiin in cishaha ama aan kitaabka joojinno labada iyo meelaha tobanka daqiiqo saasay jecel yihiin marka mararka qaar waabaan yar dheereenna wanala yar taraaraay marmarra waan iska joojinaynaa laakiin waktiga inuu nagu yaryahay ogaada watiga waa nagu yaryahay ilaa iyo waxa filaan laheyd waana arkaysa cishaa in dibligaa si fiican oo fadli badan marka inaan xoogu yar dheeraysano waktiga aad noogu yar ilaha noo barakeeyo waktigaas waktigaa yar ilahay noo barakeeyo kitaabkan ilaahay si khayr lah noogu khatimo noogu taam yeelo cuduradan iyo amraadan iyo cuduradan uu soo noqnoqonaya ilaahay subxaana wa tacaala hanaga kor yeelo ilahay hanaga kor yeelo amraadda ilahay baa soo dejiya daawayna asagaa soo dejiya ilahay daawadiisa hanoo soo dejiya cudurka ilahay hanaga kor yeelo ummadda muslimiinta uu ku habsaday caalamka idilba waana soo noqnoqdaa in badan imtixaan weeyaan zamankan aan joogno soo kordhay oo aan maaragtay soo gaaray weeyaan ilahay hanaga kor yeelo subxaana wa tacaala waxaa laleeyahay xanuunkii haddana waa soo yar laba kacleeyey markaas wixii taxadar iyo ixtiyaad ah oo adibada iyo dhakhaartiitu ay ku taliyaanna ha la yeelo ha la qaato ilahay waxaan ka baryaynaa inuu intaa nagaga nagaga joojiyo oo khayrkeenni iyo wanaaggeeni uuna naga naga istaagin wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed